madaniya aayaadka suuraddu waa laba iyo labaatan aayadood weeye allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay aayaadkan uu kaga waramay haweenay saxaabiyad ah oo dhibaato ka tirsabay tirsatay odaygeeda oo ayada maaragtay nooc amba hadal ay u haysan jireen islaamka hortii furitaan inuu yahay kula kacay haweeneydaasi cabashada ay u cabanaysay rasuulka salawaatu llaahi wasalaamu calayhi ayaa allaha aanay waxba ka qarsoonayn uu maqlaayay dawadeedko waxay lahayd iyo arrintay ka cabanaysay xukunkeeda ayaa ilaahay rasuulka ku soo dejiyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi bismi illaahi araxmaani araxiim qad samica allaahu macnaa qad waxay faa'iidaysaa taxqiiq oo xarfu taxqiiq weeye qad samica allaahu alla wuu maqlay qowla alatii fii hadalkeeda ayuu maqlay tujaadiluka kula doodaysay nebi muxammadow fii zawjihaa zawjkeeda kugula fii sha'ni zawjihaa ninkeeda amba sawjkeeda xaalkiisa kugula doodaysay oo waxoogaa maaragtay dihaar buu ku sameeyey allah wuxu uhi subxaanahu watacaala qad samica allaahu alla wuu maqlay cayisha oo meesha joogta waxay leedahay hadalladay rasuulka ku lahayd anigu qayb ka mida mabaan maqlaynin haddana allah subxaanahu watacaala ayaa ka wada warramay hadalkeeda qawla bintu saclaba ayaa la odhan jiray saxaabiyadan qowlallatii fii hadalkeeda ayaa ilaahay maqlay tujaadiluka kugula doodaysay fii zawjihaa ay fii sha'ni zawjihaa ninkeeda arrin uu lahaa amba xaalkiisa oo watashtakii u ashtakoonaysay ila allaahi allana u ashtakoonaysay ee u sheeganaysay dhibaatada soo gaadhay allaahuma inii ashku ilayk saasay lahayd watashtakii u sheeganaysay ila allaahi allana u sheeganaysay arrinteeda walxaal baa ilaahay walxaal bay doodaysay amba ay sheeganaysay arrinteeda allaahu allana yasmacu uu maqlaayo taxaawurakumaa doodiinna hadalkaa isdhaafdhaafsanayseen waa masder ma og tahay tafaacul weeye taxaawurakumaa hadal isku celcelintiinna adiguna aada lahayd waa sidaa uu ku dhaa saasun baad tahay oo masalan aada xaaraam uga noqonaysaa iyaduna ay doonaysay ina allaha alle samiica ilaaha maqalka badan weeye wax kastoo la maqlo allaha maqla basiir oo allaha shay walba arkaya weeye markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo dejiyey xukunka arrintan qoyskan maaragtay kaga cabanaysay ninkeeda la ohan jiray aws ibnu saamit ma oo masalan waana masale macruuf ah oo hadday maantaba dhacdo xukunkeeda iskale waxaa la yidhaahdaa dihaarka ayaa la yidhaahdaa addihaar oo adiga oo haweeneydaada ku yidhi maarkaysaa waxaad iga tahay dhabarka hooyaday oo kale dhabarka hooyaday baad igala mid tahay ambaba yidhi sida hooyaday baad iga mid tahay amaba yidhi maaragtay hooyaday baad la mid tahay iyo wixii la mid ah oo keeni karaya haweenaydaada inaad ku shabahdo amba aad kala mid dhigto amba aada la masayso haweenay aanad weligaaba guursan karin sidaa darteed ayaanay habboonayn ninku naasi haweenaydiisa inuu ku yidhaahdo walaal walaal inuu ku yidhaahdo ma habboona waayo haddii ay ula jeedo qasdigiisu walaashii inay tahay dhab ahaana dee xaaraan bay ka noqonaysaa markaa qofku waa inuu iska ilaaliyo oo uu taxadaro weeye allah wuxu uhi subxaanau watacaala alladiina kuwa yudaahiruuna odhanaya haweenkooda ku odhanaya waxaad igala mid tahay hooyaday oo kale lafdigan addihaar waa mushtaqun min adahri waxaa laga keena maaragtay dhabarka oo masalan jaahiliyaddii islaamka hortii ayaa mid iyaga ka midi markuu doonayo inuu haweenaydiisa furo wuxuu odhan jiray anti calaya ka dahri ummi macnaha hooyaday dhabarkeeda oo kale aad iga tahay hooyadaydii xambaartay halkay ugu xambaartay baad igala mid tahay sidaasuu odhan jireen marka arrintani sharci ahaan waa xaaraam inuu qofku ku hadlo hadalka sidana waxaana ka dhalanaysa kafaaro oo haddii ay dhacdo inaad haweenadaada ku tiraahdo hooyaday oo kale adiga mid maaragta adiga tahay amba walaashay oo kale masalan haweenaydaada galmadeedu kuma banaana ilaa aad kafaara gud la timaado kafaaraduna way inoo imanaysaayo waa tan mamnuuc bay noqonaysaa in loo dhalmoodo aladiina kuwa yudaahiruuna dihaara ee ilaa hooyaday oo kale ayaad iga tahay amba dhabarka hooyaday baad igala mid tahay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin min nisaa'ihim haweenkooda kuwa ku odhanaya min nisaa'ihim haweenkooda kuwa ku odhanaya dhabarka hooyaday oo kale ayaad igala mid tahay amba dihaaraya min nisaa'ihim haweenkooda maa hubna haweenkaasi may ahaanin ummahaatihim hooyooyinkood may ahaanin ee ninkan haweenaydu qabay le hooyadii baad igala mid tahay edabdarra weeye in ummahaatuhum hooyooyinkood may ahaanin ila i kuwii mooyaane waladna dhalay hum ayaga dhalay hooyadaa waata ku dhashay uun wa innahum ayagu markay leeyihiin raggani hooyaday dhabarkeeda oo kale adiga tahay yaquuluuna waxay ku hadlayaan oo ay leeyihiin qawla munkara shay xun bay ku hadlayaan munkara shay xun bay ku hadlayaan oon sharciga ku bannaanayn munkarkaasoo min alqowli ah hadal ah bay ku hadlayaan wazuura been bay ku hadlayaan markuu leeyahay hooyada baad igala mid tahay suurtagal maaha weynaad qabtaa inay hooyadaa noqoto wa ina allaha alle cafuwun ilaaha saamaxaada badan weeye kafuur oo allaha dembi dhaafista badan leh ee idinka dhaafaya haddii aad arrintan oo kale ku kacdaan waaladiina kuwa yudaahiruuna macnaa odhanaya haweenkooda ku odhanaya hooyaday baad igala mid tahay waaladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya min nisaa'ihim haweenkooda ee odhanaya hooyaday oo kale amba dhabarka hooyaday baad igala mid tahay uma dabadeed markay intaa yidhaahdaan yacuuduuna ku noqonaya limaa qaaluu limaa qaaluu aqwaal fara badan bay culimmadu ku leeyihiin a'immatu salaf amba asalaf wala'imma way isku khilaafeen macnaha ilaahay ula jeedo humma yacuuduuna limaa qaaluu qaarkood waxay leeyihiin humma yacuuduuna ku noqonaya ilaa maa kii ilaa maa qaaluu ay ilaa qawlihim hadalkoodii ahaa hooyaday baad igala mid tahay amba dhabarka hooyaday oo kale dib ugu noqonay marka alcawdu waxay leeyihiin waa an yacuuda ilaa lafdi zihaari fayukarar fayukariruhu inuu ku celceliyo bay yidhaahdeen culamada qaar waxay yidhahdeen qowlkaas waa baatil adugu madhabka madaahibka muslimiinta ee daahiri waa sida uu doortay ibnu xasm aldaahiri raximahu llah imaamu shaafici wuxuu leeyahay uma yacuuduuna limaa qaaluu uma dabadeed yacuuduuna ku noqonaya limaa qaaluu ay linaqdi qawlihim hadalka ay yidhaahdeen burintiisa oo masalan ninkuu markuu haweenaydiisa ku yidhi hooyaday baad igala mid tahay wuu iska xarimay wuu iska xarimay kadib markuu doonayo haddana u naagtii uu sii haweenaydii uu sii haysto ee uu qabayo ay lasii sii joogayso amba gelmadeeda uu doonayo dee wuxuu xusabiyey hadalkiisii hore oo wuxuu shaafici isagu leeyahay bacda almudaahara zamaanan yumkinuhu an yudalliqa fiihi falaa yudalliq waa inuu wakti dheer sii haysto ayay yidhaahdeen imaam axmed isagu wuxuu leeyahay waa inuu galmo dib ugu noqdo waayo xalaalu maaha ilaa maaragtay uu kafaaro gudto maalik isagu sidaasoo kale waa inuu go'aansado inuu haweenaydii u noqdo adigu calaa ayati xaal waxaynu qaadanaynaa tafsiirka xooga badan ibnu jariir asabrina uu raajixay raximahu llahu tacaala waafaqsanna aqwaasha jumhuur alculamaa macnihiisuna noqonayo waaladiina kuwa yudaahiruuna macnaa bihaaraya kala mid dhigaya hooyooyinkood ee odhanaya hooyaday dhabarkeeda oo kale ad iga tahay xubnaheeda kalena waa lamid hadduu madaxa hooyadii anba gacanta hooyadii anba iyadoo kale u yidhaahdee uma haddana yacuuduuna ku noqonaya laamkani markaa bimacnaa ilaah weeye maadanu maaduna masdariya weeye uma dabadeed yacuuduuna ku noqonaya ilaa maa qaaluu ay mudaaf baaanaynu qadaraynaa ilaa naqdi qowlihim hadalka ay yidhaahdeen jabintiisa furintiisa dib ugu noqonaya oo ah haweenaydu iska xarimay dib ugu usii haysanaya uu sii haysanaya uu qabaya hadda wuxuu yidhi hooyadeedoo kale ad igala tahay samaaha inuu hadalkiisii hooyadeedoo kale ad iga tahaydii ayuu jebinayaa muxuu ku jebinayaa dee amba haweenaydiibu waanu furayn markiiba hadduu furo oo markuu ereygan yidhiba uu furo maaha kafaarada nagu yeelan maayo hooyadii baad igala mid tahay dalaaqana raaciyo markaa waa macruuf markiiba laakiin hadduu idhaahdo hooyadii baad igala mid tahay haddana uu sii haysto dee hooyadii qabo kalu noqonaya waa anshixuma amaba haweenaydu yidhi hooyaday dhabarkeeda ceeb kala weeye soo maa uma yacuuduuna ku noqonaya limaa qaaluu ay linaqdi qawlin hadalka yidhaahdeen burintooda kuwaasi kuwaa korkooda ah hadday dhacdo taxriiru raqaba qoor horaynteed addoon inuu xoreeyo taxriiru raqaba qof horayntii alraqaba waa min tacdiiri اljuz'i wa iraadat اlkuli bay waa luqunta macnaa qof baa loo jeedaa fa calayhi korkiisa waxaa taxriiru raqaba qoor horaynteed baa qof inuu horeeyo min qabli an yatamaasaa intaanay istaabanin labadan isqaba min qabli an yataanay istaabanin macnaha aanay isu tegin waadma galmada mise waa wixii hordhac u noqon kara galmada oo xataa dee e, waxa ka iska wada garanayno iyay meesha soo guda karayaa dhunsasho iyo eedale kale iyo taa wax lamida ah. mamnuuc weeye xaaraam mar haddaad tiri haweenaydii hooyada baad igala midtay amba dhabarka hooyada oo kale yaa xaaraam bay noqonaysaa daalikum xukunka ayaa tuucaduuna laydinku waaninayaa bihi istibshaaroda ku noqona cunka dalikum kaas ayaa tuucaduuna bihi kaasaa laydinku waani laydin faraya ay tu'maruuna bihi macnaha inaad la timaadaan kafaarago wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiir allaha arkaya xogogaalka ku ahwiye faman lam yajid qofka waaya inuu addoon horeeyo facalayhi korkiisa waxa saaran siyaamu shahrayni laba bilood soomitaankood baa saaran labadaa biloodoo mutataabicayni israacraacsan goormay uu soomayo min qabli an yatamaassaa intaanay istaabanin horteed waa inuu lixdan maalmood oo xidhiidha ah uu soomo weeye haddii maalin qura soomkaa uu jebiyo cudurdaar la-aan la'aan wuu baaba'aya masalan sagaal iyo konton habeen isagoo soo soomanaa ayuu maalintii lixdanaad uu soomkii jebiyey bilaa sabab waa inuu kow haddana ka bilaabaa weyn laakiin hadday ciiba ku soo hagaagaan maalmo soomku xaaraam yahay baa jira amba cudurdaar sharciga uu helo uu soomo ama masalan dee uu safar galo cudurdaar sharciga uu helo ma arkaysaaye markaa uu iska sii xidhiidhsanayo oo soomka ma bilaabayo e, culimadu waxay ka hadlaan e, maarkaysaa arkaysaa intaana istaagan baa la leeyahy habeenkii iyo maalintiiba ma isku midba oo hadduu habeenkii taabto soomkiisi ma kala furmaya oo uu bilaabaya mise galmadaa soomka kala talaka waa ka maalintii khilaaf baa ku saraabay qole waxay leeyihin de maxalka soomku waa maalintii qolena waxay leeyihin la habeen iyo maalin midkoodna yaanu qaabanin ma arkaysa waxaa iska dhici karta dadka qaarkood inuu la yidhaahdo shaba yani dareenkiisu iska badan yabaa jiraho ay dhici kartaba inaanu haweenka kaba adkaysaninba xukanna xukunkiisu noqonaya oo masale ay culimadu ka hadlayaan xadiista qaarkood ba waxaa ku jira markay soom soom kuba kii waxaan igu riday buu ahaa inuu ragga qaar baan la karayn ma allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala waman lam yastatic qofka jari waaya ee maaragtay taagdaro iyo xanuun soomkii fa calayhi korkiisa waxaa saaran ibcaamu sittiina lixdan quudintood baa saaran ibcaamu fa calayhi korkiisa waxaa ibcaamu sittiin lixdan quudintood baa saaran miskiina miskiin macnaa min masaakiin xagga masaakiinta lixdan miskiin inuu cunto siiyo matamliik mise alibaaxa culimada qaar waxay qabaan in la siiyo waa tamliik marna waxa weeye dee intaad cunto wey intaad cunto u samayso inaad tihaado kaaleya cuna labaduba waa bannaan yihiin ayay qabaan culamada qaarkood waxay leeyiin han la siiyo daalika daalika kaasi waaqicun kii dhici weeye amaba facalnaa daalik annaga ayaa kaa samaynay oo mubtada ka dhig amaba fii maxali masdar idigoo faacilka u qadar facalnaa daalik amba sharacnaa daalika inagaa jidaynay waxaanu u jidaynay axkaamtaa litu'minuu si aad u rumaysaan billaahi alle iyo warasuuli wa tilka taasi xuduud ullah ilaahay seerihiisa weeye waa axkaamta ilaah waa seero xidhan oo in la dilaaciyo aan ahayn xuduudullaah ilaahay xuduuddiisa weeye mamnuuc in laga tallaabo walilkaafiriin kuwa kaafiriintaana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliim wa xanuujiya baa u sugnaaday min aladiina kuwa yuxaadduuna allah kuwa ilaahay dhinac mara almushaaqa weeye waa dhinac xag buu jiraa soomaal maqal qofka xagga jira waxa weeyaan inuu xaqa ka fogaado waa inuu dhinac maro xaqina uu dhinaca kala taagan yahay min aladiina kuwa yuxaadduuna allaha alla khilaafa subxaana iyo wa rasuulah kuwaana waa la dulleeyey waa la duleeyey macnaa waa la dullayn doonaa kubituu waa la duleeyey kamaa kubita sidii loo duleeyey oo kale alladiina kuwii min qablihim ayaga ka horeeyey waqad anzalnaa waxaanu soo dejinay aayaat aayaat baanu soo dejinay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad walilkaafiriin kuwa kaafiriinta ah waxaa u sugnaaday cadaabbaa u sugnaaday cadaabkaasoo muhiim wax dulleeya amba dilli u saaxiiba udkur xusnadii oo u sheeg yowma maalin yabcaduhum allaahu alla uu soo saari doono jamiica xaalay yihiin dhammaantoodba dadka uu soo saari doono allah goboleed fa yunabbi'u uu uga warrami doono alle hum ayaga bimaa camiluu ay bicamalihim camalkooda ilaahay uu uga warrami doono subxaanahu wa axsaa wuu koobay hu camalkaas allaahu all axsaa ah. wuu koobay hu camalkaas allaahu alla ayaa koobay waalxaal ayuu alla koobay camalkaasi annahum sidaa dhe annahum ayagu nasuuhu ay iloobeenba camalkaas samaysteed ilowday wallahu alla calaa kulli shay shay walba shahiid allaha arkaya subxaana wa tacaala alam tara miyaanad ogsoonayn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati sanaadka waxa ku sugan ilaahay inuu ogsoon yahay alam tara miyaanad ogsoonayn ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa fi samaawaat sanaadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku suganba maa yakuunu ma dhaco kaanadani waa taama naaqisadii ma aha nintaasina waa sina najwaana faacil weeye maa yakuunu ma dhaco amba ma xasilo min natwa halaaa ay natwa halaaa saddex faqoodu ma dhaco macnaa saddex qof ma faqdo maa yakuunu ma dhaco min natwa halaaa amba ma xasilo saddex qof faqitaankoodu ma dhaco ilaa se saddex qof hadday faqdo oo faqoodu dhacaba huwa alle raabicuhum ka afreeyo weeye afar hadday meel ku wadaafaqayso deka afraad waa ogsoonye alla si ka daran baa usii ogsoonye walaa khamsa ay walaa min najwaa khamsa shan foqooduna ma dhaco ilaase hadduu dhaco huwa alla saadisuhum lixooyahooda wey walaa adnaa midshay walaa nadwa walaa min saasoo kale wey walaa adnaa mid ka yarina ma dhaco min daalika kaa amba walaa adnaa mid ka yari ma ahanin min daalika kaa saddexdaas iyo wixii kasii yar iyo walaa agsara mid ka badani toona walaa agsara nin baa utaalla ma ogtay mashruur waxaa waxba eegi ilaa se hadduu huwa alle macahum ka la socdo aynamaa kaanuu meel kastay ahaadaanba waa maciyatu alcilmi waalqudra ilaa maaragti subxaana wa meel kastay joogaanba ilaa huwa macahum alla ka weheliye ee la socda weeye aynamaa kaanuu meel kastoy ahaadaanba uma yunabi'uhum waad qiyaamo marka la tago uma dabadeed yunabi'uhum alla wuu uga warramay bimaa camiluu ay bicamalihim faqoodiiyo wax la mida ah. yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dhexdeedu uga waran ina allaha alla bikulli shay shay walba caliim allah ku cilmiga badan wey alam tara miyaana ogsoonay nadiir amba miyaanadaaseen ila aladiina kuwa nuhuu laga reebay cani innadwa albaa la geliyey maa cani innadwa laga reebay faqahum kuwa miyaad arkeen waa faqa khayrka aan lahayn wey cani innadwa laga reebay miyaad arkeen uma haddana yacuuduuna ku noqonaya limaa ay ilaa maa kii ku noqonaya nuhuu laga reebay canhu ficilkaasi majhuul buu ku salaysan yahay shaynaan uma yacuuduuna ku noqonaya limaa ilaa maa farqii ku noqonaya nuhuu laga reebay amba laga nahiyey canhu faqada oo wayatanaajawna kuna faqaya amba wayatanaajawna kuna faqa bilismi dembi iyo waalcudwaan cadowtinimo iyo wa macsiyati arasuul rasuulka caasiyadiisa in la caasiyo waidaa jaa-uuka hadday kuu yimaadaan markay kuu yimaadaan xayawka way ku salaami bimaa waxbay kugu salaami doonaan bimaa salaam lam yuxayika aanu kugu salaamin bihi maagaba allaahu alle aanu kugu salaamin oo nimanka yahuudda ahi waxay dee rasuulka ku odhan jireen assalaamu calaykum assalaamu laamtaamsho intay jaraan ayay assalaamu calaykum dhimobay odhan jireen dhimo marka assalaamu calaykum assalaamu calaykum bay maaragta idan marka aayadda waxaa laga qaadanayaa salaan kastooo sharci yihi inaan salaan kastoon banaanayn oo kayru sharci inay tahay waxaan habboonayn aba mushaabahatu linasaara inay tahay amba lilyahuud fa idaa jaa ayaa ilaah yidhi balaag hadday ku yimaadaan xayawka waxay kugu salaami bimaa salaambay waxbay kugu salaami lam yuxayika aanu kugu salaamin bihi salaamtaba allah alle aanu kugu salaamin arkaysa waa qofka muslimka assalaamu calaykum bay salaamtiisusa wax kale ha ku salaamin ma ogta iska kalahaysan good morning abadan amba barka horno waxaasoo dha waa waxaan ilaahay wayaquuluun waxay odhan doonaan baa ilaaha yidhi subxaana watacaala markay kugu salaamaan salaanta aan sharciga ahayn fii anfusihim xaal ay ka leeyihiin xaanatooda ay ku qarsanayaan fii anfusihim xaal uu ku qarsoon yahay hadalkaasi lawlaa hallaa muxuu muu yucadibunaa na cadaabu allaahu alle muu nagu cadaabu hadduu rasuul yahay kani bimaa naquulu waxaanu leenahay markay kuu barxaan assalaamu calaykum ay ku yidhaahdaan waxay odhan dooneen hadduu nebi yahay muxuu ilaahay hadalkan iyo caydan aan u quusinayno habaarkan aanu qarinayno muxuu noogu cadaabi waayay uma wayaquuluuna waxay leeyihin bu alli subxaana watacaala fii anfusihim xaal uu ku sugnaaday qowlkaasi oo macnaa naftooda ugu sheekeynayaan lawlaa hallaa muxuu yucadibunaa noo cadaabi waayey allaahu alle muxuu noogu cadaabi waayey bimaa naquul aye xasbuhum kakufiran xasbuhum kakufirani jahanam weeye yaslowna way jelihaa jahanamada fabisa waxaa xumaaday almasiiru meel loo noqdo waa jahanamadaa weeyaan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow idaa tanaajaytum markaad faqaysaan falaa tatanaajaw ha ku faqina bilismi dembi iyo waalcudwaan iyo wa macsiyati arasuuli rasuulka oo la caasiyo watanaajaw ku faqa filbiri wanaag ku faqa wa samafalid iyo wataqwa waa khayr buu markaa yeelanayaa faqan fattaqu allah alla ka baqa alladii allaha ilayhi xaggiisa tuxsharuun laydin taxayn doono inama annatwa al baa la geliyo cahdiya waa faqa xuna iska ilaali waa lilcahdi waa faqa xun inama annajwaa faqa xun wuxuu ka ahaaday uun xasrina waa la geliyey inama annajwa faqaxuni min ashayaan shaydaanka xaggiisa ayuunbuu ka yimi faqaxun shaydaanunbaa sababa muxuu shaydaanka xaggiisa uga yimi ama shaydaanku muxuu doonayaa liyaxzuna qiraa'adan inoo taalle waxa weye liyuxsinana waa la akriya axsano laga keeno si la godo liyuxsina ama oo markaa rubaaci liyaxzuna markaa faacilku wuxuu noqonayaa mawsuulka wuxuu sidaa u samaynayaa liyaxsuna wuxuu u samaynayaa faqaxun inay murugoodaan liyaxsuna inay murugoodaan liyuxsina haddaad akridana inuu murugo geliyo shaydaanku markaa mafcuul buu noqonaya liyaxsuna inay murugoodaan alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ay sidaasuu u samaynaya walaysa ma ahaanin shaydaankani ismiga layso damiir saga u noqonaya weeye bidaarihim kii ku dhigi doona maaha nin kuwa muuminiinta bidaarihim khabarkii weeye kii dhigi doona ma ahanin shay aa shay wax uun darar uun ay idraaran ma saasay ka dhigan tahay mafcuul mutlaqna og tahay shay aa macnaa ay idraaran ma dhibid uun wax uun shayna kuma dhigi doono w shayna kuma dhigi doono ila biidni illaah alle si qadarigaha wy wa calى allah alla korkiisa un falyatawakal ha cuskadaan almu'minuun mu'miniintu ha cuskadeen yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyayo idaa qiila lakum marka laydinku yidhaahdo amba idaa qiila haddii lala lakum idinka idinkoo golo khayr la fadhiya ilan golaha khayrka lahayn lababa fadhiiste ee tafasaxuu isla ekaysiiya waasiciya haddii laydhihi latafasaxuu fidiya oo ismeekaysiiya fi lmajaalisi fi lmajlisina waa la akriyey jinsi weeye markaas fi lmajaalisi golayaasha aad fadhidaan ee khayrka fidiya marka laydinku yidhaahdo fafsaxuu fidiya oo isqaadsiiya haddaad sidaa yeeshaan yafsax yafsaxi waa lintiqaa saakiniin baa jira yafsax wuu fidin الله alla wuxuu idiin fidin lakum idinka aljanna adduunyadani wax walba wuu idin fidin doonaaye isqaadsiiya wa idaa qiila marka laydin yidhaahdo unfiduu kaca macnaa jihaadu kaca amba salaadu kaca amba qayr kale u baxaba wa idaa qiila marka la yidhaahdo unfiduu hinqada fanshusuu kaca kaca baa ilahay leehi subxaana wa yarfac waa jawaabtii amarkan yarfac wuu kor yeeli eh, ila yarfac illaahu aliltiqaaga markaa oo kala saaro yarfac wuu kor yeeli allaahu alla wuu kor yeeli doonaa waa jawaabtii amarka aladiina buu kor yeeli doonaa aamanuu alla rumeeyey minkum xaal ay idinka yihiin xaale iyo wladiina kuwiibuu kor yeeli uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwa la siiyey baa ilaahay kor yeeli doonaa aye rafcan koryeelid buu koryeeli doonaa koryeelidaasoo darajaat ay daa darajaatin darajaadu saaxiiba sidaa le darajaat baa ilaah kuda amba waxaad tidhaahdaa waladiina kuwibu koryeeli uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwii la siiyey baa alla koryeeli doonaa darajaatin xaala kawnihim dawi darajaat xaal yihiin kuwa darajaad u saaxiiba wallaahu alla bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiir ilaaha xogogaalka ku aweeye subxaanahu watacaala markaa isleekaysiiya oo meesha isqaafiya masalo ayay culimmadu kaga hadlaan oo ah ma bannaan tahay qofku u yimi in loo kaco oo amba goobta loo banneeyo aqwaal dhowra ayaa masalada ku jira oo de awraabteeda iyo weshiga raasixaba in la raadiyo ay tahay ah, culimada qaarkood waxay leeyihiin waa loo kici waa looga kacayaa waa looga kici karaa eh, qaarkood waxay leeyihiin ma maya oo way diideen qaarkood way kala fasliyeen oo waxay yidhahdeen qofka musaafirka ah iyo qofka xaakimka iyo qofka caadiga alla ah, kala saaro saxaabadii rasuulkuna salawaatu llahi wasalaamu calayhi marka rasuulku u yimaado halka uu galaa kasoo soo gaadha ayuunbuu fadhiisan jiray waa ma arkaysaa waanay de umanay jici jirino rasuulku inuu nacab yahay in loo kaco ayay ogsanaayeen oo karaahadiisa ma arkaysa maaragtay islaamku xaqa ayuu ilaalinaya waa in la ilaaliyo yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alle markaa ilaahay subxaana watacaala ahlulcilmigana inuu kor yeelayo ayuu sheegay oo darajo ay leeyihiin waa cilmigan sharciga haddii lala yimaado oo la barto waa daruuri markaysa de ilaahay subxaanahu watacaala cilmigan wuxuu ku kor yeelaa dad iska liitay oo marka hore iska maaragtay taag daraaba miisaan ahaa dee dadka baran waayana hoos baa ilaahay ugu dhigaya markaa sharafka cilmigu uu leeyahay waxaa ugu fiican qofka inuu maaragtay bal waaqiyo oo maaragtay kitaabulcilmiga ah, saxiix albukhaari aada buu wax badan uga faaide uga faa'iidayo waa cilmiga sharciga laakiin haddii qofku iska fadhiisto oo cilmigii uu ninka la barto haddana camal camalfalkeenu iskaba yaraaday wallaahi iyada laftigeedu waa guuldarro kale weeye oo xuquuqdii ilaahay lahaa inuu garan la-nahay anba aynaan ilaalinaynin amaba tii ma arkaysaye rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amba tii maaragtay dadka mu'miniinta dhexdooda waa masaa'ibun weeye waa jahli fara badan baa isjeg jiro allah wuxuuli subxaana watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyayow idaa naajaytum markaad doontaan inaad la faqdaan idaa qumtum ila asalaa bay ka dhigan tahay oo kale idaa naajaytum markaad doontaan inaad la faqdaan alrasuula rasuulka inaad la saqdaan faqadimuu ka horraysiiya bayna yaday najwaakum faqiina hortii bayna yaday najwaakum faqiinaad rasuulka la siqi lahaydeen horteed ka horraysiiya sadaqa sadaqa ka horraysiiya xukunkan waa la nasakhay ayaa ahlucilmiga ay qabaan qaarkood waayo waxay leeyihiin ma arkaysaa ee si rasuulka culayska looga kor qaado oo cid waliba qad uga fuudaado iyo si ay muslimiintu ay u helaan maaragtay fuqarada ahi shaydee ay quutaan oo noloshooda lagu kaabo ayaa dadka waxaa la faray qofkii doonaya rasuulka inuu la foqo markay masaa-ishii iyo asiladii badatay inuu sadaqadu ka horraysiiyo adigu waa la laalay xukunkan cid ku camal fashay oo lasoo soo rada maynan arag xadiis daciifa ayaa jiro oo la yidhaahdo cali baa ku camal falay laakiin waa daciif weeye idaa naajaytum markaad doontaan ay idaa aradtum bay ka dhigan tahay idaa naajaytum haddaad doontaan inaad ula foqdaan arasuula faqadimuu ka horraysiiya bayna yaday najwaakum faqiina hortii sadaqa daalika kaa inaad sadaqada bixisaan ayaa khayrun lakum idiin khayr badan wa abhar kaas ayaana idin wanaag badan idin daahirnimo badan fain lam tajiduu hadaad weydaan fain lam tajiduu haddaad weydaan sadaqada faina allaha alla gafuur allaha dembi dhaafida badan weeye raxiim allaha raxmada badan la weeye aayaddan ayaa lagu nasaa a miyaad ka baqateen a miyaad ka baqateen an tuqadimuu inaad ka horaysiisaan an tuqadimuu inaad ka horaysiisaan miyaad ka baqateen bayna yaday najwaakum fadinla hortiin sadaqaat inaad ka horaysiisaan faid lam tafcaluu faid ay faxiina xilliga lam tafcaluu aydaan samayn amba id imika waa bimacnaa in weeye faid lam tafcaluu ay fain lam tafcaluu in ka dhig faid lam tafcaluu ay fain lam tafcaluu haddaydaan samayn oo wataaba allaahu allana uu ku soo noqday calaykum korkiinna fa aqiimu asalaa jawaabta qadaro dadaala deey oo fa aqiimuu ooga asalaa salaada ooga wa aatuu bixiya azakaa sakadana bixiya wa adiicu llaha adeecayo warasuulah wallaahu alle khabiir allaha ku xogta waxogagaalka ku ah weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan alam tara miyaanad arkaynin ila aladiina kuwa tawallow xidhiiriyey waa muwaalaat alkufaar waa cadada munaafiqiinta weeye tawallow xidhiirinaya miya xidhiiriye miyaad arkaynin qawma duul kuwa xidhiirinaya dad qoomkaasoo qadiba allaahu alla u cadhooday calayhim ayaga u cadhooday waa gaalow maa may aha nin kuwa munaafiqiinta ah ee gaala raaca ahi minkum idinka kuwa idinka mida ma aha walaa minhum kuwa gaalada ah kuwadha uga mida maaray walaa minhum kuwaana kama mid ahaa yacni laa macahum walaa maca almu'miniin gaaladana lama socdaan kuwana lama socdaan oo mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa macnaa qowm bay xidhiidhinayaan qadiba allahu calayhim waa yuhuud bay iminka aada moodahay oo aayaddani waa madani ma og tahay waayo yuhuuddii madiine joogtay ayay nimanka munaafiqiintii aada isugu dhedhejin jireenoo xagga quluubka iyo niyaddana ay ka xidhiidhin jireen maa hum minkum idinka idinka mid maaha munaafiqiintu walaa minhum yacni filxaqiiqa idinka idinkama mid ahaa kuwaa kale yuhuuddana may noqon may cabaysanta dee maaragtay umay bareerin waa duul noocaasa baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala oo qadiyada alkhatar badano masalada waluhu waa halis weeye ciddaad jeclaanayso iyo ciddaad necbaanayso waa inay kuu kala cad oo ay kuu kala qeexan tahay xawaaji kuu taha dadka muslimiinta inaad jeclaato muctaqadkoodu nadiifa yahay oo inaad ka fogaato kufriga iyo hilkiisa ma arkaysa gaalo ah walaalaynu nahay mu'miniin gaar buu qabaa qabaabo yahuudi mudug musiiba qofka dadka muslimiinta ah iyo safaradu waxay walaala noqon karaanuun kaa gaalkii markuu islaamo unku noqon karaa wayaxliifuun way daartaan waxbaa laysku daarlaxawsanayaa mooy qaara baa ina midhayso jaar baynu naayo waqaatil jaarbaynu nahay deris baynu nahay kanaynu nahay kutuur xiil wanaagsan baa naga dhexeeya kanaa naga dhexeeya waxaasoo dhani awaanaa kuruur wayaxlifuun oo markii caqiidada tahay gaalna waa gaal muslimna waa muslimiin wayaxlifuuna way dhaarta cala alkadib beenta ayay ku dhaartaa kuwa munaafiqiinta ah wallahi nanaan gaaladaa la socon walxaal bay been ku dhaaranayaan adiga lafteedaadu markaa diinta sheegiisa sow maaha iga nooca acadda allaahu wuxuu u diyaariyey alleh allah lahum ayaga cadaaban buu u diyaariyey shadiida adag inahum ayaga saaca waxaa xumaaday maabaa xumaaday kaanuu ahaan yacmaluuna kuusanaya xumaa camalkoodu baa ilaahay leey ittakhaduu waxay ka dhigteen aymaanahum dhaarahoodan beenta ay dhaaranayaan itakaduu waxay ka dhigteen aymaanahum dhaarahooda xunna saashaan wuu ku baxsanayaa duma gaashaan bay ka dhigteen fasaduu way ka jeediyeen dadka iyana way ka jeesteen can sabiili illaah ilaahay dariiqiisa falahum waxay leeyihin cadaabun bay leeyihin muhiin waxasu leeyihin lan tugniya waxba kama tari doono canhum ayaga xaggooda amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum awlaadoodu toona min allah ilaahay cadaabkiisa xaggiisa waxba kama tari doono shay a shaynaba ay iqnaa'an ma wax tarid uun shay ah waxbaba waxay ka tari doonama jiran ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waari wey qodkur xusnigii yowma maalin yabcatuhum allah ilaahay uu soo saari doono jamiica xaalayhi amba yowma maalin yabcatuhum allah alla uu soo saari doono jamiica dhammaanba fayaxlifuuna ilaahayna been ugu dhaarkuu suran doonaa fayaxlifuuna way dhaaran doonaan lahu lilah ilaahay bay u dhaaran doonaan subxaanahu watacaala kamaa yaxlifuuna siday ugu dhaaranayaan lakum idinka oo kale dhaarta beenta ah aad raalli ugaga noqotaan ayay dhaar beena ilaahay u mari doonaan isu wayaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum ayagu calaa shay shay korkii inay ku sugan yihiin waxay ku badbaadayaan calaa shay shay korkii inay ku sugan yihiin oo diin haystaanoo yani arrintana ilaahay ajisa ay wax uga tari doonto taasoo u malaynaya alaa hoy inahum ayagu hum alkaadibuun hum ayagunbaa alkaadibuuna ah beenaalayaal ah istaxwada waxa aloosan ay masalan kaana cumaru alaxwadig waxa weeye waa qof karti badan oo intuu jeela duubo oo u heeso alooso isku dadbarido si aan asna neef uga baydhin alooska marka jeela tuufayso dabeeta aad dhafada ku wareegto waa aloosid weeye shaydaan baa aloosay markaasuu dariiqiisa cagta u saaray kaana cumaru axwadiya waa si cumar lahay aad lahayd caisha manaa wuxuu yahay nin de kartidan ah waxba kamid ah. marka waa maaragtay istaxwada waxa aloosay amba duubay calayhim ayagii waxaa aloostay ashayaan shayaan baa aloosto dhambada ku riday faansaahum wuxuu ilowsiiyey dikra allahi wuu ilowsiiyey ulaa'ika kuwaasu xisbu shayaan shaydaanka ururkiisa weeye alaa hoy ay tanabbah baraarug tanabbah toos weeye qof yahow waxbaldareen ina xisba ashayaan shaydaanka ururkiisu hum ayagunba alkhaasiruuna kuwii khasaaroobay min aladiina kuwa yuxaaduuna allaha ilaahay dhinac mara ilaahay sharcigiisa khilaaf iyo wa rasuulah ulaa'ika kuwaasina fi ladalliin kuwa ugu dulliga badan ayay ku sugan yihiin ayay ahaade maarka maxal adalliin ulaa'ika kuwaasi ma arkaysaa fi ladalliina ay maca aladalliin kuwa ugu dulliga badan bay dhexdooda ku sugnaadeen ma arkaysaa yani almuxaadiin yani hum fii xaddin washarcu fii xaddin yani iyana dhinac bay jiraan maaragtay soomaan maqal muslimiinta xag jira xag jiridda waa qof xaqi ka fogaaday bay u jeedeen maogta almuxaada waa almushaaqa ayaa dhinac marabtaa halka aduguna haysto sharci maalkaa u hayo kataba allaahu alla wuxuu qoray subxaanahu watacaala wuxuu xukumay amba kataba allaahu rabbi wuxuu xukumay fii kitaabihi awal laaglibana wallaahi laaglibanna waan ka adkaan oo waan ka adkaan cadowgey ana aniga ayaa haalib noqon doona iyo waa rusuli ayaa haalib noqon doona saas daraaddeed culimmadu waxay leeyihiin yacni nasri buu ilaahay u ballanqaaday ambiyadiisa idan ambiyadaanba rusushii la dilay laguma dilin iyagoo jihaad ku jira ikhtiyaalaad iyo meelo kalun baa lagu dilay jihaad laguma dilin bay leeyihin waayo cinda aljihaad inaan la diray inmaa inaanu guusha siin doono iyo nasri ina allaha alla qawiyun lah awooda badan weeye subxaana watacaala tacaala casiiz oo allahaan cidina nin aanay haweysanin cidina aanay ka qaali noqonin laa tajidu heli maysid nebi muxammedo ma heli doontid wey maaragtay qawma qaw ma heli doontid wa nakiraatii siyaaqi nafyi cumuum bay faa'iidaynaysaa yani dadka mu'miniintiisi siday gaalada uga fog yihiin wey laa tajidu heli maysid qowma heli maysid dul yu'minuuna rumaynaya qoomkaasoo yuminuuna rumaynaya bilaahi alle iyo walyawmi alaakhiri maalinta dambe qoomkaasoo yuwadduuna jeclaanaya man mid jeclaanaya xaadda allaha ilaahay dhinac maray iyo wa rasuulahu rasuulkiisa arki maysid baa ilaahay leeyi subxaanahu watacaala walow kaanuu haba ahaadaan kuwan ilaaha iyo rasuulkiisa khilaafay aabaa'ahum aabbayaashoodba ha noqdaani aabbaha hadduu gaaloobay isagaa tahay ma arkaysa adiga maxaa gaalka yurub degan kaa gala iskuhidajintiisa iyo dhafoorkiyarashadiisa qaarba dhafoorka si u iirtay laa ilaaha ilaa anta min xaad allah warasuul walow kaanuu aabaa'ahum aabbayaashoodba ha noqdaan baa ilaahay leeyi ow abnaa'ahum carruurtoodaba ha noqdaan ow ikhwaanahum walaaladoodba ha ahaadaan ow cashiiratahum reerkoodaba ha noqdaan qaraabadiisaba ha noqdaan ulaa'ika kuwa aan gaalaabaa jeclaamini ulaa'ika kuwaasi kataba wuxuu ku sugay alleh fii quluubihim quluubtooda wuxuu ku sugay aliimaana ayuu alla ku sugay waayadahum wuxuu alla ku xoojiyey biruuxin nolol waxyi nuur buu alla ku xoojiyey himho qalbigoodaan madoobayno markaasaan gaadho qulullaydu aanay qalbigoodu jeclaanaynin wuu tufaya gajra nacayaan wayudkhiluhum wuxuu gelin doonaa jannaatin buu gelin doonaa tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru tago ay qulqulayaan khaalidiina xaalay ku wari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda radia allaahu canhum radia allah raalli buu ka noqday alla canhum ayaga waraduu canhum iyana raalli bay ka noqdeen ulaaika kuwansu arki maysid kuwaasi xisb ilaahay xisbigiisa weeye alaa koog tanabax fahm wa ina xisba allahi ilaahay xisbigiisu hum ayagunba almuflixuuna kuwii liibaanaya radia allaahu canhum wuxuu leeyahay mufasirku sirun badiic ayaa fii qowlihi tacaala radia allaahu canhum waraduu canhu sirun badiic waxa ku jirta sir layaab leh wa huwa annahu lama markay u cadhoodeen ma arkaysaa cala alqaraa'idi waalcashaa'iri ilaahay dartilla qaraabadoodii iyo cashiiradoodii ilaahay dartii markay u naceen awabahum allahu biridaa canhum ilaahay wuxuu ugu bedelay inuu iyaga maaragtay uu raalli ka noqdo iyagana uu raalli geliyo ma arkaysaa sidaa weeye marnaba adeer quluubtaada waxaan wada gelaynin marnaba waxaan qalbiga qofka ku kulmaynin inuu qofkani yahay qof ilaahay jecel haddana gaalo jecel suurtagal maaha ilaahay baan jecelahay kuwa alla uu necab yahayna waan jecelahay suurtagal maaha markaynu su-aal leenahay waa muctaqadkaaga waa ku haysate gaalkan heshiiskii ku suuya iska magaalada iska maraya waxbaadu shaqadaadaa ku qabsan karka kumariigu laakiin waxaan kuu sheegayaa caqliga masalan caqiidadaada saliimkii inay sidaa noqoto gaaliyo muslim ay ku qaybsamaan ila gaalada marka qaraarkood baan dilkoodu banaana inuu muxaram yahay masalan markuu dee heshiiska ku joogo mucaahidka uu yahay amba daba qof muslimi uu siiyey magangelyo uu siiyey ma arkaysaa amba ergey uu yahay lama taabto laakiin waa in gaalna gaal kuu noqdaa muslimna muslim kuu yahay saan caqiidadaadu u noqonin caqiido fadaraysan qalbigaagu ilaahay jeclaanshiisa wayna ku koobnaadeen waa muminiin ka soco bismi illaahi araxmaan iraxiim suurat alxashri waaba kuwan la rarayo madaniyatu weyn aayaadkeedu waa afar iyo labaatan aayadood wey sabaxa lilah laamtay musila ka dhagay sabaxa waxaan u cunsamin oo dhan waxa ka fogeeya lilaahi alla maa fi samaa maaga faacilka ka dhig maa fi samaawaati sanadka waxa ku sugan ayaa ilaahay waxaanu cunsamin oo dhanba ka beri yeela iyo wamaa fil ard wa huwa alle alcasiiz ilaah aan cidi ka adkaanin weeye cidina aanay beegsanin alxakiim waa allaha xukun iyo xikmadba u saaxiiba wey huwa alle alladii midka weeye akhraja ka saaray aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee min ahlilkitaabi ka mid ahaa min diyaarihim guryahoodii ka saaray waa nimankii bani nadiir la odhan jiray bay ahaayeen ballan iyo cadi bay rasuulka kula jireen dilka ba'abaa dhacay markaasaa rasuulku wuxuu u doonay mag uu doonayo inuu bixiyo muslimiin dhexda ka dhacay mag inuu bixiyo oo markaas way soo dhoweeyeen rasuulka oo rasuulkuna inuu magta ay ka caawiyaan buu doonayey dabadeedoo guriga harkiisii uu fadhiistay ayay shaqeyna yidhaahdeen war intuu halkaa fadhiyo maantuu degan yahay dhagax weyn dakada aynu kaga soo dayno halkaa maaragtay dhoobada aynu kaga dhigno shiibaa ilaahay u sheegay markaa rasuulkiisuu rasuulkiisu kaga tegay dhowr iyo labaatan todob iyo cisho ayuu baxsaar lagu sameeyey waa la raray nimankan waa la raray hor baa ku dhacay ma og tahay waxaa la yidhaahdaa duriyadii haaruun bay ka soo jeedaa nabiyullaahi haaruun calayhi asalaatu wasalaam waayadii hore yimaadee kadibna waa la rarayaa ma og tahay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala kuwa allaa la yimidka weeye akhraja saaray alladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee min ahlilkitaabi ka mid bani nadiir bay ahaan bani quraydo ma aha kuwa waa la karay quraydada min diyaarihim ka saaray liwali alxashri kharibkii ugu horraysay laamka laamu tawqiit baa la yidhaahdaayo cinda awali alxashri buu noqonaya kharibkii ugu horraysay la rabo waa la rabayo way qaysameen oo qaarkood waxay qabteen khaybar iyo xaggaas ayay u guureen ma arkaysaa qaarkoodna adricaad iyo dhulka sare ee shaam iyo xaggi ardulmaxsharkii ayay qabteen awalxashri xashrigii dambana waa iska soo socda waktigii dambena waxaa raray cumar maa danantum umaydaan malaynayn muuminiinow an yakrujuu inay ka maa danantum umaydaan malaynayn an yakrujuu inay ka bixi kawcado adag bay lahaayeen wadannuu ayana waxay u male wadannuu waxay maleeyeen annahum ayaga maanicatuhum ka ka manciyaysa in la saaro xusuunuhum bay u maleeyeen maanicatuhum waxay u maleeyeen ta wax ka hor toogsanaysa xusuunuhum qalcadahooda ayay u maleentay mid ka manciyaysa min allahi wadannuu waxay u maleeyeen annahum ayagu xusuunuhum qalcadahooda waxay u maleeyeen maanicatuhum fii ka manciyaysa inay tahay faalka dhigo maanicatuhum ka hor inay tahay min allah ilaahay ciqaabkiisa saasay u maleeyeen faataahum allah alle wuxuu kaga yimi faataahum allaahu rabbi wuxuu kaga yimi min xayu lam yaxtasibu meel aanay filaynba min xayu lam yaxtasibu meel aanay filayn baa rabbi uu kaga keenay wakadafa wuxuu ku tuuray fii quluubihim qalbiyadooda wuxuu geliyey alrucba argagax buu ilaahay geliyey subxaanahu watacaala isku xeeray hura yukribuuna waxay kharaabinayaan buyuutahum yukharibuuna yukhribuuna waxay kharaabinayaan buyuutahum guryahoodii bay kharaabinayaan biaydiihim bay ku kharaabinayaan iyo wa aydi lmu'miniin mu'miniinta gacmahooda weligooda yaa loo gurigubinta way iska yaqaaneen yahuudda ma og tahay oo kuwa falastiiniin waaga baryaood arkay jaraaraadka iyo cadaf iyo balaayada diiniga waa caadadoodii inay iska yaqaanaan ma wa aydi lmu'miniin ee fa ku cibro qaata yaa uli labsaar aragyada caqliyada kuwa u saaxiibka ahaa yaa uli absaar walowlaa haddaanay ahaanin tan ahaatee walowlaa haddaanay ahaanin an kataba allaahu alla inuu ku farad alla inuu qoray calayhim korkooda rabi inuu ku qadaray aljalaa'a rarid babarakicin aljalaa'a rarid haddaanu taa rabi ku qorin lacadabahum rabi wuxuu ku cadaabi lahaa fi dunya buu ku cadaabi lahaayo rasuulkaa dilkooda inta loo fasaxo ayaa gam laga dhigi lahaa wey halkaa ku jooji walahum istinaaf ka dhig haddaad jumlada jumlada ku cadafto aakhirana inaanu cadaabin baa ka dhalanaysa mo <laughs> walowlaa haddaanay ahaanin an kataba allah rabbi inuu ku qoray qadaray calayhim korkooda aljana lacadabahum wuxuu ku cadaabi lahaa fi dunya laakiin ma cadaabinoo dee waa la raray walahum markaa istinaaf ka dhig waa khabar muqadama walahum waxay leeyihiin oo haddaad tidhaahdo walahum waxa u ahaan lahaa fi laakhirati marka inayna cadaab lahayn baa ka dhalan ku cabsin jumlada jumlada walahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday fi laakhirati aakhira waxaa ugu sugnaaday cadaabu nnaar naarta cadaabkeeda ayaa u sugnaaday ilaah yahuud maxaa sidaa rabbi muxuu yuhuud ugu galay daalika cadaabkaasi iyo raridaasi saabitun amba xaasilun wuxuu ugu sugmay biannahum shaaqu llaha alla khilaafiday khilaafeen darteed saada sababiya ah dalika cadaabkaasi wuxuu ugu xasilay biannahum shaaqu llaha alle inay khilaafeen daraaddeed aawadeed iyo wa rasuula inay dhinac mareen waman qofka yushaaqi illaaha alle dhinac mara xaqa sharciga ka leexda fa ina allaha alle shadiidu lciqaab ciqaabaadka weeye ciqaabtiisa adag waa la gelin doonaa marka nimankan beerahoodii iyo dhulkoodii baa la jarjaray waa lagu qalbi xanuujiyey beerahoodii iyo timirtoodii oo baxday ayaa qaybna la googoynayey qaybna laga tegay si ay calool xanuun iyo guuldarro ugu keento sidaa darteed culimmadu waxay ka hadlaan maalka gaalada baadiintooda ma og tahay haddii ay ku jirto muslimiintu hadday caddaato inay qabsanayaanoo gaalada meesha laga dhaqaatinayo waxaa habboon bay leeyihiin inaan la kharaabinin haddiise gaaladu ay xoog roon tahay ambaba niyad jab ay ku geenayso mahantidooda iyo maalkooda waa in iska dhulki loo geliyo agoostaan allah wuxuuri subxaana wa maa qadactum waxaad tartarteen oo min liina timir gaaban ah amba timir ba ah aw taragtum waxaad ka tagteen ha qaa'imatan xaalay ku taagan tahay calaa usuuliha jiridaheedii iyadoo iskaga taagan aad ka tagteen fa biidni illaah alle amarkiisa ayuunbaad ku tarteen amaba aad kaga tagteen rabbi baana sidaa sharciyeeye oo jideeyey oo facala daalik isagaa sidaa sameeyey wuxuu alle sidaa u idmay liyuqsiya suu alle u dulleeyo alfaasiqiina kuwa faasiqiinta ah rabbi suu u dulleeyo subxaanahu wa tacaala kuwa faasiqiinta ah siduu alla u dulleeyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sidaa u yeelay weyne ilaahay baana sidaa idin faray ma arkaysaa jalaagaas ayay leeyihiin waana khilaaftaa ilaahay iyo rasuulkiisa ay dhinac mareen amba ay khilaafeen weeye ma allah wuxuu uhi subxaanahu wa wamaa afaa allah wamaa maalka afadaa allaahu alle uu soo celiyey waa maalkii reer bani naadirta ay ka tegeen oo kale afadaa allaahu alle uu soo celiyey calaa rasuulihi uu ku soo celiyey ila maalka ilaahay baa iskale markaani qofku markuu ilaahay ku caabudi waayo bale ilaahay uu ku caafiyo waa in laga faramaroojiyo maaha inuu nicmada ilaahay ku raaxaysto waa in la weydaariyo wamaa afaa allah alle wuxuu maaragtay subxaanau watacaala ku soo celiyey calaa rasuulihi minhum kuwa reer bani naadir xaggooda uu kaga soo celiyey eh, famaa awjabtum kumaydaan weerarin famaa awjabtum kumaydaan weerarin calayhi maalka min khayr farda kumaydaan weerarin iyo walaa rikaab rukuubtoon rukuubka waa taqaanaan soo maaha waa cawrka aad bau dheeray waa la tababaraad dhagaha loo gaabiyaa markaasay wax walba ka dheeraysa saasa waktigu yeelaysaa maogta walaa rikaab iyo maaragtay rukuubkoona rukuub baa la yidhaahda walaakina allah ha yeeshee alle yusallidu wuxuu ku salidaa rusulahu buu alle ku salidaa waa timintiisa rusulahu wuxuu alle ku salidaa calaa man yashaau kuu doono markaasuu iska cararaa kara wallaahu alle calaa kulli shay shay walba qadiir ilaha qaadirka ku awey subxaana wa ma afaa allahu alla wuxuu soo celiyey calaa rasuulihi ku soo celiyey min ahli qura magaalooyin kuwa degan xaggooda uu kaga soo celiyey falilaah alle ayaa iskale xukunkooda iyo walirasuul rasuulka ayaa iskale qori ku leh walibilqurbaa qaraabada nebiga waa maaragtay bini hashim bani mudalib walyataamaa baa leh waalmasaakiini baa iskale wabni sabiili baa iskale maxaa kuwaa loo siiyey shay laa yakuuna si aanu u noqonin shay laa yakuuna si aanu kaasi u ahaanin duula waxay kala qaadqaataan ama mid la warwareejiyo mutadaawan duulatan si aanu u noqonin wax la warwareejiyo bayna akhniyaa'i kuwa hodanka ah dhexdooda ee minkum idinka idinkamid si dadka hodanka aanay u qaadanin wamaa aataakum wuxuu idin siiyo amba aataakum dinayaana idinla yimi wamaa aataakum wuxuu idin siiyo arasuulu fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka tagana fantahu ka hadha waاtaquu llaha ilaahay ka baqa ina allaha alla shadiid lciqaab wey lilfuqaraa'i baa iskale marka waxaad ku cadfaysaa oo lidilqurbaa baad ka bedelaysaa lilfuqaraa'i baa iskale amaba laamu tacashub baa la yidhaha icjabuu la yaaba lilfuqaraa'i la yaaba kuwa fuqarada almuhaajiriina abal kuwaasaa la yaabna amba kuwaasuu u sugnaada aladiina fuqaradaasoo ukhriju laga saaray min diyaarihim guryahoodii laga soo saaray iyo wa amwaalihim maxaa looga yartaquuna xaalay dalbayaana laga saaray fadlan fadli ay dalbayaan min allah siday rasuulka ilahayna u yimaadaan iyo wa ridwaana raalli ahaansho wayansuruuna allah allana u gargaaraya iyo wa rasuula xaal la soo saaray yansuruuna allaha warasuula ulaa'ika dulkaasi hum ayagunba assaadiquuna kuwii ku run sheegay iimaankooda ah waaladiina kuwii la degay addaara degay waa madiina waa nimankii ansaarta ahaa waaliimaana ay wa alsamuu laasimay aliimaanana laazimay min qablihim ayaga hortood ee iimaanka kagamay horreynin muhaajiriinta sidaas daraaddeed baynu ficilkaa u qadarray sabawa uu degay addaara daartii madiina degay wa alsamuu laasimay aliimaanana laasimay min qablihim ay min qabli muhaajiriin maaragtay ayay degeen min qablihim degay kuwaasi amba waladiina kuwa sabawa uu degay addaara degay waliimaana degay min qablihim yuxibuuna halkaa ka dhigba khabarka yuxibuuna waxay jecel yihiin man bay jecel yihiin haashada usoo hujrooda ilayhim ayaga walaa yajiduuna mana dareemaan amba ma helaan fii suduurihim laabtooda kama dareemaan xaaja xasad xaaja xasad kama dareemaan mimaa kii ay ka xaasibayaan muhaajiriinta mimaa kii ay ka xaasibayaan uutuu la siiyey kuwa muhaajiriinta ah waxa la siiyey wa yu'tiruuna way ka horay maaragtay wayusiruuna way ka doorbeen maaragtay wayusiruuna way dhaafiyaan waxay haystaan wayusiruuna way dhaafiyaan waxay haystaan calaa anfusihim bay dhaafiyaan iisaar baa laydhaha waxaad u baahnayd inaad siso wey wayasiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim ayaga haba ku sugnaato khasaasa baahi amba daldaloole waman yuuqa qofka laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakanimadeeda fa ulaaika kuwaas hum lmuflixuun waladiina kuwa jaa-uu yi min bacdihim yaquuluuna waxay dhaha rabbanaa rabbiga idfur lanaa noo dhaaf dembigayaga waliikhwaaninana u dhaaf aladiina sabaquuna noogu horeeye biliimaan walaa tajcal ilaahay oo hagelini fii quluubina sillan fiqdi hawgelini liladiina aamanuu dadka muuminiinta hanaas rabbanaa rabbiga inaka adigu ra'uuf ilaah ku dhista badan baa tahay raxiim ee raxmada badan low subxaanaka